bismi illaahi alraxmaan alraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin atacajubu hada maxaluh biafcal antiq bacda ma tacajuban awjibi afcil qabla majruurin biba watilwa afcala nsibanahu kama awfaa khaliilayna waastiq bihima waxadfa maa minhu tacajab tastabix in kaana cinda alxadfi macnaahu yadix wa fii kila alficlayni qidman lazima معناه يضح وفي كلا الفعلين قدما لزما منع تصرفهم بحكم حتما وصوهما من ذي ثلاث صرفا قبيل فضل تم غير ذي انتفى وغير ذي وصف يباهي أشهلا وغير سالك سبيل فعلا وأشدد وشد أو شبههما يخلف ما بعض الشروط عدما ومصدر العديم بعد ينتصب وبعد أفعل جره بالباء يجب وبالنذور احكم لغير ما ذكر ولا تقس macmuuluhu wa waslahu bihilzama wa fasluhu bidarfin aw bixarfi jarc mustacmalun wاlkhulfu fi da kastaqar atacajubu hada maxaluh iniq hadal biafcala afcala ku hadal bacda maa maa gadaasheedana ku hadal tacajuban liajli tacajubin la yaab dartiina ugu hadal ow ji ama la imow biafcil afcil la imow qabla majruurin mid la jaray bibaa'in ba lagu jaray hortiina kula imow wansiba nasbi tilwa afcala taaliya afcala afcala midka raacaya nasbi insibannahu nasbi wadalika kamaa awfaa khaliilaynaa wa asdiq bihimaa weeye ow maa shay cadiimaa awfaa oofin badnaysiiye khaliilaynaa labadaannada saaxib wa asdiq alla run badanaa bihimaa labada saaxib run badanaa baabu tacajub ayuu musanifka halka ka bilaabayaa raxmatullaahi calayhi tacajubka isbeddelka nafta ku dhaco weeye tacajubka caadiga la yaqaano nafta marka ay ogaato cinda shucuurihaa bishayin khafiya sababu shay sababkii uu qarsoon yahay nafta marka ay ogaato isbeddelka ku dhacayaa tacajub la yidhaahdaa ama shay nadaa'irtiisii ka gudbay sababkiisii waa la yaqaanaa laakiin nadaa'irtiisii ayuu dhaafay uu ka gudbay shayga sababkii haddii aan la ogeen tacajub wuu imaanaya waxaa la yidhaahdaa idaa dahara asababu batala alcajabu sababka haddii uu muuqdo layaabkii waa buraya layaab ma soconayo waayahay haddaba tacajubka alfaad ah, fara badan ayuu leeyahay laba qeyb ayaana loo qaybiyaa mubawab iyo hayru lmubawab tacajub loo baabaystay naxwada looga sheekeeyo iyo tacajub hayru mubawab oo naxwiyiinta ayan ka hadlin hayru mubawabka lafdi kasta ayaa ku suurooba marka aad wax la yaabto lafdi kastood isticmaashaa waa tacajub kelimatu tawxiid subxaana allaahi innaa lilaahi kelimooyinka aad isticmaaliyo oo dhan tacajub wey waana hayrumubawab oo naxwiyiintu kama hadlaan mubawabka laba siiquu leeyahay naxwiyiinta tacajubka ay u baabaysteen laba siiqo weeye maa afcala iyo afcil bihi maa axsana zaydan iyo axsin bihi waa yahay labadaa kelime ayaa tacajubka loo isticmaalaa sideedana marka la tacajubayo waxa lala tacajubayo daato ma noqon karayo sifo ay daatada leedahay ayaa lala yaabaa ama ficli daatada ay leedahaa lala yaabaa ee daata lafteeda in lala yaabaa wax dhici kara ma ahan waayahay ma axsana zaydan marka aad leedahay xusnu zaydin weeye waxa aad la yaaban tahay zayd laftii ma aha haddaba siiqada hore ma afcala icraabkeeda ayaa la isku khilaafsan yahay ilaa afar wej ayaa u mashhuursan wejaj kalena way jiraan maada ismi inay tahay mubtadana ay tahay biitifaaqi naxwiyiin bay isku waafaqsan yihiin maada waa mubtada aana ismi naxwiyiinna waa isku waafaqsan yihiin iskuma diidana waa yahay macnaheedaa la isku diidan yahay qolo waxay leeyihiin siba weyhi madax uu u yahay waa nakiro taama ah waa nakiro aan nacti u baahnayn ibhaamka loo qasdaya dartiisaana nakiradaasi mubtadanimada u cunansiisay ama tacajubka la dimni siiyey ayaa u cunansiiyey waa yahay axsana waa ficil maadi faacilka waa damiir waajibulistitaara zaydanna mafcuulu bihiga jumladana mubtadaha khabarkiisi weeye sidaana macnihii wuxuu noqonay maa maa axsana zaydan maa shay ayaa axsana wanaag badiyey zaydan zayd wanaag badiyey icraabkaas siiba weyhi ayaa maray waana icraabka mashhuurka ehe la yaqaano icraab labaad oo akhfash uu marinayo wuxuu leeyahay maada waa mawsuufa waa nakira mawsuufa ah waayahay haddii ay mawsuufo tahay waxaa lagu sifayni jubladan ka dambaysa jumlada ka dambaysa nacti bay noqoni khabarkiina waa xadfan yahay oo wuxuu noqoni lahaa maa shay shayga oo axsana wanaag badiyey zaydan zayd wanaag badiyey cadiimun shay weyn wey icraab saddexaad ayaa wuxuu yahay maada mawsuula in laga dhigo axsana zaydan jumladeedana lagu sileeyo kale la xadfo oo la yidhaahdo maa kii axsana wanaag badiyey zaydan zayd wanaag badiyey cadiimun mid weyn wey icraab afraad ayaa wuxuu yahay maada in laga dhigo nakira mawsuufa ah sifadeediina la xadfo waa nakira mawsuufa ah oo la nactiyeeyey nactigiina waa xadfan yahay axsana zaydan jumladana waa khabar oo wuxuu noqonayaa maa shay weyn shayun cadiimun bay ka dhigan tahay maa shay shayga oo cadiimun weyn cadiimkii baa la xadfay macna ahaanna waa la fahmayaa axsana zaydan jumladeediina khabar looga dhigo afartaa icraab ayaa u soo dhow waxaa kaloo icraab shanaada noqonayaa maada oo tacajubiye ah adigu afartaa icraab ayaa u soo dhow inta kale iska dhaaf waa yahay axsana waa ficli maadi isla markaana jaamid ah jaamidnimadiisa biitifaaqi naxwiyiin musanifkaaba soo soo wada wa ficlu hada albaabi la yuqae muxua ah, qidman lazima buu dhihi doonaa yacnii ficligan laazim weeye mutasarif ma aha naxwiyiinna way isla ogol yihiin kelia waxaa la isku khilaafsan yahay waa ficli iyo waa ismi qola yar baa ismin ku wada laakiin sida raajixa waa ficli waa yahay ficligan faacilkiisa waa waajib listitaara waa mustatir isla markaana waajibulistitaar mawaadicii tobanka ahaydee aan tirin jirnay faacilka waajibnimo loo qarinaya ayuu ka mid yahay wa satru marfuucin biamrin xutima wa duunayaa mudaaricin wasmayhima wa ficli اlistithnaa'i waاtacajubi tacajubka wasiiqatu maa afcala wey wa afcaali tafdiili darban tusi waa yahay mafcuulun bihi weeyaanoo afcaladu mafcuulu bihi uu yahay mafaaciisha kale caadigana afar wej ayuu ku khilaafsan yahay waa mafcuulun bihi kii mafaaciisha caadiga wuu khilaafsan yahay afar wej ayuu ku khilaafsan yahay afartaa wej kow mafcuulkan weligii ma hormari karo ilaa mafaaciisha waxaa la yaqaanaa taqadumkooda inuu bannaan yahay asal waa inuu mafcuulka dambeeyo faacilka ka dambeeyo walaslu fi lfaacili an yatasila walaslu fi lmafcuuli an yanfasila soo ahayn waqad yujaau bikhilaafi اlasli waqad yaji lmafcuulu qabla اlficli mafcuulkani weligii ma horumari karo walaa ficliguusan ka hormari karin walaa meel kale uusan ka hormari karin weligii waa inuu ficliga ka dambeeya waa arrinuu mafaaciisha kale ku khilaafsan yahay arrin labaaduu musanifkaba soo wado uu ku khilaafsan yahay mafaaciisha kale mafcuul waxaa la yaqaanaa waxadfa fadlatin ajizin lam yadir mafcuul waa fadla bilaa daliil ayaa la xadfi karaa oo ficliga mafcuulkiisaba dan inaan laga lahaynee la iskaba xadfo ayaa bannaan afcale mafcuulkeeda lama xadfi karo ilaa bidaliilin daliil in loo helo mooye xadaf kuma bannaana waa arrin labaaduu ku khilaafsan yahay mafaaciisha kale arrin saddexaad uu ku khilaafsan yahay mafaaciisha kale ficliga iyo mafcuulka nasbinayo lama kala faslin karo musanifkaaba keeni doona ficligan iyo mafcuulka in la kala fasliyaa ma bannaano ilaa daraf iyo jaar iyo majruur oo khilaaf uu ku jira mooye wax kale in lagu kala fasliyaa lama ogolo arrin afraad mafcuulka waa inuu noqdaa macrifo ama nakira takhsiis haysato yacni nakira maxdi ah mafcuulka ma dhigan karto oo ma axsana rajulan inaad tidhaahdaa ma bannaano ma axsana zaydan macrifo waa inuu noqdaa ama waa inuu nakira takhsiis haysata noqdaayo ma axsana rajulan tawiilan waa inaad tidhahdaayo sifaysaa ama idaafaysaa afartaa wej ayuu mafaaciisha kale ku khilaafsan yahay weligii ma horumari karo bilaa daliil lama xadfi karo ficliga lagama faslin karo ilaa daraf iyo jaar iyo majruuru khilaaf ka jooga mooye weligii nakira maxdi ee ma noqon karee waa inuu noqdaa macrifa ama nakira takhsiis haysan waa siiqada hore icraabkeedu waa kaa siiqada labaadee afcil bihi ah afcil ficligani waa ficli maadi asalkiisa afcaluu ahaa isagoo afcalo ah axsana zaydun zayd ayaa wanaagsanaaday ay saara daa xusnin wadaagnin u saaxiiba ayuu noqday isagoo macnuhu sidaa yahay oo ficli maadi iyo faacilkiisaoo isdaba yaalla ay yihiin axsana zaydu ayaa tacajub la dibnisiiyey tacajub haddii la dibnisiiye waxaa la doonay ficligii axsana ahaa tacajubka in laga fahmo isagoo sidaan ficli maadi oon waxba laga bedelin tacajubkuma tusi karo si tacajubka uu kuu tuso siiqa ilaa inshaau tacajub weeye waxa la doonayo tacajub la yaabitaan bilow ah inshaau tacajub maadaama laga doonayo ficligii siiqadiisa siiqatu siiqatulamr ayaa loo bedelay waayo amarkaa insha tusa siiqatu tacajubna maadaama inshaau tacajub ay tusi maadiba ha ahaadee siiqadii amarka ayaa loo bedeloo afcila ah. waa yahay faacilkii baa yimid daahirka ahaa ee axsin zaydu axsana zaydun ahaan jiray faacilkii ficliganoo siiqatulamar ah siiqadiisa ay amar tahay faacil daahira in loo tiiriyo lagu rafciyo arrinkaa naxwiyiin waa xumaysteen waxay yidhaahdeen ficligan faacilkiisa daahirnimada si ay u suurowdo fadlaha loo ekaysiiyo wuxuusan faacilba ahayne cumdo uusan ahaynee fadlaba uu yahay ha loo ekaysiiyo sidee loogu ekaysiina ba zaa'id ha lagu jiro axsin bizaydin bay yidhaahdeen bizaydin ba'da waa zaa'id waana laazim zaydna faacilkii weeye oo marfuuc calaamatu rafcihi damatu muqadarat calaa akhirihi manaca min duhuuriha ishtiqaalu akhiri bixarakati xarfiljari zaa'id laazim weliba xarfuljar zaa'id oo laazima jaritaankiisa xarakada uu saaray ayaa loo qadaray xarakatulicraabkii rafcada ahayd waa yahay oo axsin bizaydin wuxuu noqonayaa axsin alla wanaag badanaa bizaydin zayd wanaag badanaa waxa wanaagga badan waa zayd ba'dana waa zaa'ido ba'daasina laazimo weeyaanoo in la geliya waajib weeye hadduusan faacilka noqonin masder laga soo xarirayo an iyo ficli masder an iyo ficli laga soo xariraya haddii uu noqdo waa la xadfi karaa axsin an yaquuma zaydun haddii aad tidho axsin alla wanaag badanaa an yaquuma zaydu zayd inuu istaagay badi waa laiska xadfi tacadil ficli wa luzuumihi waxaan ku soo marnay markuu mafcuulu bihiga ficliga eh, musanifka ka hadlayey wuxuu soo sheegay wacadil laaziman bixarfi jarin wain xudifa anasbu lilmunjari naqlan wa fii anna wa an yataridu anna iyo an xarfuljarka waa laga xadfi kari qiyaas ahaan qaybtii buu soo gelayaayo in laga xadfaa bannaan craab ahaanna sidaa ayuu noqoni craabka sidaa ah waa jumhuuri craabka ay wadatee mutafaq ma aha qaar ayaa ficlu amar ahaan uu craabaya intiq hadal biafcala afcala ku hadal bacda maa maa gadaasheedana ku hadal oo afcalada maa ka hormariyo maa afcalade tacajuban liajli tacajubin tacajub dartiina ugu hadal owji ama la imow biafcil afcil la imow qabla majruurin mid la jaray hortiina kula imow bibaa'in ba lagu jaray wa tilwa afcala wansib nasbi min baabi alishtiqaal wansib nasbi tilwa afcala ficliga nuunu tawkiid lagu akiday macmuulkiisa in la hormariyo naxwiyiin aad uma jecla muxuu ahaa mar haddii macmuulkiisa in la hormariyaa ayaan wanaagsaneyn caamil xadfan inuu u fasiraana ma fiicna he min baabi daruura wey wa tilwa afcala insiban insib nasbi tilwa afcala taaliya afcala afcala midka raacaya nasbi insibannahu nasbi mafcuulu bihi nima ku nasbi wadalika kamaa shay cadiima ayaa owfaa oofin badnaysiiyey khaliilaynaa labadaannada rafiiq oo saaxiib wa asdiq alla run badanaa bihimaa labada saaxiib run badanaa وxadف ma minhu تacajab taصطabx in kaana cinda اlxadfi macnaahu yadix wastabix banneeni yohowni xadfa maa shay xadafkii tacajabta aad la yaabtay minhu min sifatihi ow ficlihi in kaana waa haddii uu yahay macnaahu macnihii yadixu mid uu muuqanaya cinda alxadfi xadafka agti mafaaciishii caadiga ahayd waxyaabihii uu ku khilaafsanaa mafcuulu afcala waxaa ka mida bilaa daliil inaan xadfi karin waa yahay mafcuulu bihiga afcala daba yaalla mutacajabu minhu wey waa kan lala yaabayo afcil kan ba'da ku jiran ayaa mutacajabun minhu ah labadaba in la xadfaa badan afcil gadaasheeda kan ba'da ku jiran waa faacilkii hee faacil xadaf miyuu ku bannaanaa soo axkaamtiisa ka mid maaha in inaan la xadfi karin in la sheego saxiix soo maaha axkaamtii faacilka maxay ahayd lifaacilin tiscun khudi takhiira warafca wadikra in la sheego ayaa axkaamta ka mid ahayd mawaadic waxaa jirta in la xadfo faacilka ay suuroobayso meeqa mawdic sagaal mawdicaan soo tirinay sagaalkaa mawdic waxaa ka mid ahaa siiqatu afcil oo siiqo kale laga hormariyey iyada la mid ah waa la xadfi karaa faacilka oo ah, in la yidhaahdo asmic bihim wa absir ah, asmic bihim bihim ayaa faacil u ah wa absirna faacilkeedii la xadfo daliil tusi uu tusiye darteeda asmicda hore faacilkeeda ayaa daliil ahay oo tusinaya waa bannaanta in la xadfo waa haddii daliil la helo afcala mafcuulkeedana sidoo kale haddii daliil la helo waa la xadfi karaa laakiin bilaa daliilin in la xadfaa ma bannaano wastabix bannee xadfa maa shay xadafkii tacajabta aad la yaabtay minhu xaggii shaygan mafcuulka ee daatadiisa ma aha wax lala yaaban yahay ee waxa lala yaabay waa sifo uu leeyahay ama ficli uu leeyahay sidaa darteed mudaaf inaad qadartaa waajiba ah minhuda oo aad tiraahdo waa xadfa wastabix bannee xadfa maa shay xadafkii tacajabta aad la yaabtay minhu min sifatihi sifadiisaad la yaabtay aw ficlihi shaqaduu qabtay ayaad la yaabtay in kaana waa haddii uu yahay macnaahu kan la xadfay macnihiisa yadixu mid uu muuqanayo cinda alxadfi xadafka agtii haddii uu muuqanayo wa fii kila alficlayni qidman lazima mancu tasarufin bixukmin xutima wa fii kila alficlayni walazima waxaa laazimay fii kila ficlayni labada ficliba waxaa laaimay qidman wakti hore mancu tasarufin tasaruf diidadii bixukmin xukm ayuuna ku laaimay xukumka oo xutiman la waajibiyey yacni wuxuu u jeedaa musanifka labadan siiqee ma afcala iyo afcil laba ficli oo maadiga weeye maca daalika laa yatasarafaan wax tasaruf la yidhaahdaa kama suuroobo mudaaric baan ka suuroobin oo amar baan ka suuroobin oo mutasarafaadkii kale ayaan ka suuroobin oo awsaaftii baan ka imaanin afcalana siiqada ayaa loo laazimi afcilna siiqatulamarka ayaa loo laazimi weligood la bedeli maayo qidmanna wuxuu u jeedaa waa mutafaq waa arin weligeeba sida sidaa ahaan jire laisku waafaqsan yahay walazima waxaa laazimay fii kila alficlayni labada ficliba waxaa laazimay qidman luzuuman laazimitaan qidman ee horreeye waxaa laazimay mancu tasarufin tasaruf diidadii bixukmin xugum ayuuna ku laasimay xugumka oo xutima la waajibiyey wasuqhumaa min dii alaain surifaa qaabili fadlin tama hayri di intafa wagayri dii wasbin yudaahi ashhala wagayri saalikin sabiila fucila wasuq dhalaalihumaa labada siiqa min dii alaain min ficlin ficli xaggii ka dhalaali ficliga oo dii alaain saddex u saaxiiba ficliga oo surifaa la sarfiyey oo mutasarifa ficliga oo qaabili fadlin kala badasho aqbalayo ficliga oo tama taama ah, ficliga oo hayri din tafaain anfow mid mid u saaxiiba heyrkii ah iyo wagayri dii wasfin wasfi mid u saaxiiba heyrkii ah wasfiga oo yudaahii shabbahaya ashhala shabbahaya iyo wagayri saalikin mid qaadaya heyrkii ah sabiila fucila fucilo waddadii qaadayo halkani wuxuu ka hadlayaa musanifka raxmat ullaahi calayhi ficlu tacajub labadiisa siiqa ficliga laga dhalaalinayaa toddoba shardi waa in laga helaa toddoba shardi ficli laga helay ayaa ficlu tacajub siiqadiisa laga labadiisii siiqa laga dhalaalin kara waxaa la mid ah ismu tafdiilka soo socda ismu tafdiilka soo socda laftiisa afcalu ku imaanayaayo shuruudan ayaa loo shardin doona waayahay toddoba shardi weeye haddii aadan ficlinimada ku darin ficlinimada haddii aad ku dartana siddeed shardi bay noqonayaan siddeeddaba matnigay saaran yihiin siddeedda shardi shardiga u horreeyaa waa inuu yahay waxaa laga dhalaalinaya ficlu tacajub labadiisa siiqa ficli waa inuu yahay waxaan ficli ahayn lagama dhalaalin karo ximaarin oo dameer ah ma axmarahu maxaa dameerin badnaysiiye iyo axmir bihi wax bannaan ma aha yacni lagama dhalaalin karo ficli waxaan ahayn waa kow ficligaa waa inuu ulaai yahay hayru ulaai lagama dhalaalin karo hayru ulaaigaasi mujaradnimo ayuu ulaai ku gudbayo waa rubaaci ama ziyaadu rubaaci ku ulaai ku gudbay midkuu doonaaba ha noqoto marba hadduusan ulaai ahayn asla lagama dhalaalin karo hari saddexaad wey hari labaad wey hari saddexaad ficliga mutasarif waa inuu yahay ficli jaamida casaa iyo layse iyo afcaasha lamidka ah weligoo lagama dhalaaliyo ficlu tacajub ficliga shardiga afraad ficliga waa inuu yahay qaabili fadlin ficli in nadaairtiisa inuu ficli asal ahaantiisa in lagu kala bato ay suuroobi karta waa inuu yahay ficli waxaa jira dadku ayaan ku kala badan karin inay ku kala bataan ay ku kala dheerayaan wax dhici karaba maaha sida dhimashoo kale heer ruux hadduu dhinto baa ka bixi meel kale ma tegayo wax kale ma samayn karayo maa amwatahu war maxaa dilbadnaysiiye wax jira maaha <laughs> waayo dhimasho ilaa shaygu waxaa lala yaabaa nadaa'irtiisa marka uu ka gudbo wixii lamidka ahaa sababka dhimashada keena in lala yaabo waa suurowda lakiin dhimashada lafteeda la yaabi wax suuroobi kara maaha waayo dhimasho nafkabax weeye dhammaan waxaa la mid ah tegitaan maa adhabahu maxaa tegid badnaysiiye wax jira maaha iyaduna maxaa dhacay heer ruux hadduu tago waa kaa libdhayaa war kale ma jirto inuu kaa libdho oo mooye wax kaloo imaanaya ma jiraan wax lagu kala badan karaana ma ahan ficliga waa inuu yahay ficli lagu kala badan karo oo tartan aqbalayo hari afraad wey hari hanaad ficliga taam waa inuu yahay ficli naaqisoo kaana iyo akhwaadkeeda werigii lagama dhalaaliyo ficlu tacajub shardiga lixaad hanaad miya ficliga liaad ficliga waa inuu manfi ahayn ficli la anfiyey ficlu tacajub lagama dhalaalin karo ficliga marka la anfinayo waxaa jira afcaal nafyigaba laasimo afcaal waxaa jira weligood aan la isticmaalin ilaa nafyi in la anfiyo mooye afcaasha waxaa ka mid a ah caaja caaja oo bimacnaa intafaca loo wado weligii nafyi waxaan ahayn looma isticmaalo oo maa caaja bidawaa'i baa la yidhahdaa dawadii kuma uusan intifaacin caaja oo muhbatana lama isticmaalo ficligaa hadduu nafyiga sidaa u laazimo iyo hadduusan laazimina laakiin markaa uu anfiisan yahay sida daraba oo kale maa darabaa labadaa midna ficlu tacajub lagama dhalaaliyo ficliga marba hadduu manfi yahay lagama dhalaaliyo nafyiga ha laazimo ama yuusan laazimin toddobaad ficliga wasfigiisa waa inuusan afcala ku imaanin waxaan soo marnay ficligii facile midabtusiya afcalu ku imaanaya soo maaha ficli wasfigii afcala uu ku yimid waa inuusan ahayn oo xamira oo kale wuu guduuta iyo sawida wuu madoobaada iyo weligii ficlu tacajub lagama dhalaaliyo waayo wasfigii iyo ficligii tacajubkiiyaa isu ekaani shardiga sideedaada u dambeeya ficliga laga dhalaalinaya waa inuu musame yahay majhuul waa inuusan ahayn hayra saalikihin sabiila fucila wuxuu ujeedaa majhuul waa inuusan ahayn sideedaa shari ama toddobadaa shar ficlinimada haddaad shardi ka dhigtaana sideed wey ficlinimada mawduucu shuruudi haddii aad ka dhigto shuruudda meesha ay ku soo arooraysa aad ka dhigtaana toddoba shari oo matniga saaran wey toddobadaa shari mid ka mida ah, ficligii laga waaye ficlu tacajub lagama dhalaalin karo waka wasuqu dhalaalihumaa labadii siiqa min dii alaain min ficlin ficli xaggii ka dhalaali ficliga oo dii alaain saddex u saaxiiba ficliga oo surrifa la sarfiyey ficliga oo qaabili fadlin kala badasho aqbalayo ficliga oo tamma dhamay taam ahoo kaanay akhwaadkeed aan ahayn ficliga oo hayri di intifaa'in anfoomid mid u saaxiiba hayrkii ah hayri di intifaa'in wa hayri dii wasfin wasfi mid u saaxiiba hayrkii ah wasfiga oo yudaahii shabbahaya ashhala shabbahaya iyo wagayri saalikin mid qaaday sabiila fucila fucilo majhuula waddadiisa mid qaaday keyrkiia washada ow shibhuhumaa yakhlufumaa bacda ashuruudi cadima wamasdaru lcadimi bacdu yantasib wabacda afcil jaruhu bilbaayeji waashdid ow ashadda ow shibhuhumaa yakhlufu wuxuu bedelayaa maa wixii cadima waaye bacda shuruudi shuruudda qaarkeedii waaye wamasdarulcaadimi kii waayey masderkii bacdu xaal uu gadaal ku sugan yahay yantasibu wuu nasboomi wa jaruhu jaridii bilbaa'i lagu jaraana yajibu wuu waajibi bacda afcil afcil gadaasheed ayuu waajibi halkani wuxuu ka hadlayaa ficlii toddoba shardi laga helay yaa tacajub labadiisa siiqa laga dhalaaliyaa toddobadaa shardi qaar haddii la waayo ka warran qaarka la waayaad u fiirsani ama ficliga jaamid weeye labadaa arimood mid un haddii ay tahay in lala tacajubaaba laa yajuus maba banaanaba tacajuba kama suuroobo ficliga tafaawutba hadduusan aqbalaynin iyo tafaadul sida maata iyo dahaba iyo wixii lamid ah ama ficliga waa jaamid oo layse iyo casaa iyoo kale weeye tacajubba kama suuroobo waa garanay hadduu labadaa shari wixii aan ahayn shantii shari oo kale haddii wax laga waayo oo ficligii ulaai waa ka batay inaad la yaabtana waa dooni daxraja shayga siduu u wilaanwishay ee usoo dhacaad rabtaa inaad la yaabto daxrajo waa rubaaci weliba rubaaciyuusuul ah akrama ayaa lamid aad rabtaa inaad la yaabto waxaad samayni ficli macnihiisa caam yahay shuruudiina jamcistay macnihiisana caam uu yahay ayaad soo qaadi ficligaa macnihiisa caamka ah shuruudiina jamcistada yaa waxaad ka dhalaalini ficlu tacajub labadiisii siiqa afcala iyo afcil afcala haddii aad ka dhalaaliso ficligaasi ficligii shuruuda waaye masderkiisii ayaad nasbini oo dabadhigi ficligaa afcala mafcuulu bihinimaadna ku nasbini afcil gadaasheedana masderkii ba baad ku jariyo faacilkiioo ba ku jaran ayuu noqona miaal aan ku siiyo daxraja ayaa waxaad dabacda inaad la yaabto dee ficlu rubaaciyuusuule wey lagama dhalaalin karo waxaad soo qaadataa ficle macnihiisa caama isla markaana shuruudii jamcista waa sida ashadda oo kale aktara oo kale muxuu ahaa ficligaasaad soo qaadani ficligaasaad ka dhalaalinayo waxaad leedahay maa ashadda ama ashdid oo afcil u bine maa aktara ama aksir oo afcile u bine afcala haddii aad ka binayso maa ashadda iyo maa akhara aad tidho daxrajo masderkeeda inta aad soo qaato mafcuul bihinnimo ku nasbi oo waxaad leedahay zaydun maa axsana daxrajatahu zaydu ninkii zayd ahaa maa shay cadiima ayaa ashadda darlayn badnaysiiyey daxrajatahu walaawiilashadiisa afcil gadaasheedana masderkii ba ku jira oo faacilkiioo ba ku jiran ha noqdo oo waxaad tidhaha ashdid bidaxrajatihi sidaa ayaad ula dhaqmay sidaa ayuu sheegaya waayahay wuxuusan musanif ka sheegin raxmat ullaahi calayh ficligii oo shuruudii jamcistay oo xasuna oo kaleba laftiisa afcala ee ficli macnihiisa caam yahay sida ashadda oo kale inaad ficli tacajubka inta aad ka dhisto ficligii shuruudda jamcistay masdarkiisana aad nasbisa lafteeda waa bannaantahay ficligii oo shuruudii jamcistay laftiisa inaadan ficlu tacajubkii kaba dhisin ee ficli macnihiisa caama inta aadu ka dhisto ficligii shuruudda jimicsa masdarkiisina aad ku nasbiso bacda ficlina ba aad ku jirta waa bannaantay oo inaad tidhaahdaa ku bannaan axsana ma axsana zaydan meeshii aad dhihi lahayd maa ashadda xusna zaydin zayd wanaaggiisa ama ah, akir bixusni zaydin waa bannaan tahay waka waashdid aw ashadda aw shibhuhumaa yakhlufu wuxuu bedeli maa kii cadima waaye bacda shuruudi shuruudda qaarkeeda waaye wamasdarulcaadimi kii shuruuda waaye masderkii yantasibu wuu nasboomi bacdu xaalu masderka gadaal ku sugan yahay wa bacda afcil wajaruhu masderka jaridii bilbaai ba lagu jaraa yejibu waajibu bacda acil afcil gadaasha wa binuduuri xkum ligayri ma dukir walaa taqis cala aladii minhu uir waxkum xukmi niyohowni binuduuri naadirnimo ku xukmi ligayri maa shay keyrkii dukira la soo sheegay walaa taqis ha qiyaasanin cala aladii kii uhira la guuriye minhu kaa la soo sheegay keyrkii xaaluu yahay yacni wuxuu leeyahay ficli toddoba shardi wata ayaa ficlu tacajub labadiisa siiqa laga dhisaa soo maahan toddobadaa shardi mid ka mid ah ficli waayey shuruudaa mid ka mid ee waayey ficlu tacajub ha ka dhisin iyadoo laga dhisaya carab haddii aad ka maqashaana yusmac walaa yuqaasu calayh waa la dhegaysanin lama qiyaasanayo ikhtasara ayay ka dhiseen ficlu tacajub ukhtusina oo weliba majhuula yay ka dhiseen oo ficligu waa majhuul ulaaina waa ka badan yahay laba shardi buu layahay maca daalika way ka dhiseenoo zawaaintii intay zawaa'iddii intay xadfeena waxay yidhaahdeen ma aksarahu samaac weeye qiyaas ma aha oo qiyaas ha dhigin sida ayuu ujeedaa waxkum xukmi binuduuri naadirnimo ku xukmi ligayri maa shay keyrkii dukira lasoo sheegay walaa taqis ha u qiyaasanin cala aladii kii dushii uhira lasoo guuriyey minhu xaggii laga soo guuriyey wa ficlu hada albaabi lan yuqadama macmuuluhu wa waslahu bihilzama wa fasluhu bidarfin aw bixarfi jar mustacmalun wاlkhulfu fi daka staqar wa ficlu hada albaabi baabkan ficligii lan yuqadama la hormarin maayo macmuuluhu macmuulkiisa lama hormarinayo wawaslahu walzam laazim walzaman laazim waslahu ku-xijintii bihi ficliga lagu xijiyo wa fasluhu soocidii bidarfin lagu sooco ow bixarfi jarin lagu soocaana mustacmalun waa la isticmaalay walkhulfu khilaafna istaqara wuu sugnaaday fii daaka arrinkaa ayuu ku sugnaaday halkanina wuxuu ka hadlayaa musanifka laba arrimoodoo mafaaciisha kale uu ku khilaafsan yahay afcala mafcuulkeeda afar arrimood ayuu ku khilaafsanaa baan nidhi afartan arrimood hal arrin wuu soo sheegay oo inaan la xadfi karin bilaa daliil waxadfa maa minhu tacajab tastabix in kaana cinda alxadfi macnaahu yadix macnaahu yadixa shardi ahayd oo daliil waa in la hayay ahayd waa arrin uu ku khilaafsanaa mafaaciisha kale oo mafaaciisha kale bilaa daliil ayaa la xadfi karay hadduusan ficliga nasbiye naasikh ahayn waa arrin labaad ku khilaafsan yahay lan yuqadama macmuuluhu macmuulka lama hor mafcuulu lama hormarin karo ee afcil gadaashay kan ba'da lagu jiray faacil weeye faacil lamaba hormari karo horaan u soo marray ma afcala gadaasheeda waxa nasbisan mafcuulu bihi weeye mana hormari karo oo baabulfaacil markii aan soo baabulmafcuulu bihi miya markii aan ka soo hadlaynay ma baabulfaacil aan ku sheegnay baabulfaacil markii aan soo wadnay waxaan soo sheegnay afar jeer oo ficliga iyo faacilka iyo mafcuulka cala nadmi اlasliyi in lagu keena ay waajib ahayd afar jeer ay ahayd ficliga in lahormariyo in la hormariyo faacilka lagu xijiyo mafcuulka uu dambeeyo afar jeer ay waajib ahayd afartaa jeer waxaa ka mid ahaa maa afcala mafcuulkeeda maa afcala fi tacajubi mafcuulkeeda inuu dambeeya waajib ay ahayd waa wa ficlu hada اlbaabi la yuqadama macmuuluhuda sida ayuu ujeedaa arrinka saddexaada ee uu ku khilaafsan yahay musanifka uu sheegaya mafaaciisha kale waxaa ka mid a afcalo gadaasheeda mafcuulka nasbisan afcil gadaasheeda faacilka ba'da lagu jaray ficliga in laga fasliya ama bannaan ficliga inay ku xigaana waajib ah waxaa mukhtalaf oo laisku khilaafsan yahay darab iyo jaar iyo majruur ficliga uu leeyahay in lagu fasliyaa ma bannaan tahay ha sida raajixe way bannaan tahay samaaca ku soo arooray laakiin bacdu naxwiyiin ayaa diidan oo xataa jaar iyo majruurna laguma faslin karoo qaar ayaa le wakaa wa qaala nabiyu lmuslimiina taqadamuu waaxbib ilayna an yakuuna almuqadama yaa baytu shaacira wa qaala nabiyu lmuslimiina taqadamuu muslimiinta nabigooda wuxuu yidhi hormara wa alla la jecela ilaynaa annaga naloo jecela an yakuuna nabiga inuu ahaado almuqadama kan la hormarinaya asaga inuu noqdaan jecelnay waaxbib an yakuunadaasi waa faacilkii ba'da lagu jari lahaaye mawaadicdii in la xadfo ay jaa'iska ahayd weeye bada waa anagii sheegay ilaynaa oo jaara majruur ayuu ku fasliyey waa la arkay sidaa laakiin sida raajixee maya sida raajix waa bannaantay lakiin qolaa diidan wa ficlu haadaa kan albaabi ee baabka ah ficligii la yuqadama lama horumarin karo macmuuluhu macmuulkii lama horumarin karo walzaman laazimu waslahu macmuul ku-xijintii bihi ficliga lagu xijiyo wa fasluhu macmuul in la sooco bidarfi darf lagu sooco ow bixarfi jarin xarfuljar lagu soocaa mustacmalun mid la isticmaalay weeye waalkhulfu khilaafna istaqara wuu sugnaaday fii daaka fasligaa dhexdiisu wuu sugan yahay wallah aclam wsala allah wslam wbaaraka muxamedin wala aalihi waasxaabihi ajmaciin